بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب منصوبات الأسماء waxa inoo soo dhammaaday asmaada qaybta marfuucaadka ayaa inoo dhammaatay asmaada la rafcinayo toddobadii qaybood ee sheekhu inoo soo ballan qaaday toddobadiiba way dhammaadeen halkan haddii ilaahay idhaa waxaynu ku arki doonnaa mansuubaadka oo shan iyo tobanah shan iyo toban mansuubaadka ayaan arki doonaa waxaan jeclaysanayaa inta aynaan cashirkeenna gelin inagoo su'aalaha xagga dambe u wareejinnay bal inaan toddobada baabee marfuucaadkaa lay sheego toddobada baab ee marfuucaadka ayaa baabbaab iigu sheegaya haye sheekh maxamed nacam faacilka waa kow naa'ibu faacilka waa laba mubtadiya khabar waa afar kaana waa khawaatuhaa waa makaanada lafteeda mise ismukaana mise khabarukaana ismukaana waa shan khabaru ina waa khawaatihaa waa lix tawaabicda waa toddoba jazaaka allahu khayran sheekh maxamed inta aanan cashirkeennan gaadhin mansuubaadku wuxuu noqonayo intaynaan gaadhin bal magacaagoo faacilo noo tusaaleeh magacaagoo faacilo tusaaleeh jaaa muxamedun isla magacaagoo naa'ibu faacilana tusaaleeh duriba muxamedun magacaagoo mubtada'a tusaaleeh muxamedun jaalisun magacaagoo khabara tusaaleeh magacaago khabara baan sheekh ku yidhi qaama muxamedun waa faacile magacaaga oo khabara haye waxaan u malaynayaa rag baa doonaya inay kaa qaadaane ya muxamedunna sawdiga weli mubtadaad ka dhigaysaa sheekh haye h ninkaasaan siinayada haye eeg haddaa waxaan idhi magacoo khabara khabarulmubtadaa ha jazaaka allah khayr waa huwa muxamedun haye sheekh magacaaga oo waxaa kuu dhiman ismukaana ah magacaagoo khabaruka ee khabaru ina ah haddana waa kii lixaad magacaago khabaru ina ah, ah. ina muxamadan qaa'imun maya ina muxamadan ba haddaa tidaas odaygii ismayna ka dhigay ilin magacan muxamedaan doonayaa magacaagan muxameda oo khabaru inaa baan sheekh rabaa haa khabaru ina haye bal qoladan aan siiyo haye nacam sheekh maxamed waxaan doonayaa magaca muxamed oo khabaru inna ah haye ma sheekh ibraahin haye inna haada muxammadun waxaan doonayaa magacaagu tawaabicdii muxuu noqonayaa tawaabicda markaynu doonayno atawaabic tawaabicda horta misay ahaayeen tirada guud afar bay tawaabicdu ahaayeen sheekh maad ku waafaqsantihiin tirada afarta ah shan bay ahaayeen haye shantaa magacaagu miduna noqonayn baa jira sheekh ii sheeg mid una noqonayn baa jira ii sheeg shanta tawaabicda ah magacaagu mid una noqonayn baa jira kolka kaa waa inaad sheegtaa sheekh ma la garanayaa ninkanu daaya waa maxay nacti magacaagu nacti ma noqdo magacyadeennan oo dhani nacti eh, mancuud way noqon laakiin nacti noqon maayaan bal hadda cashirkeennan aanu nimaadno baabu mansuubaati alasmaa culimo waxaynu halkan ku maraynaa haddii ilaahay yidhaahdo asmaada la nasbiyo ayaynu dhiganaynaa maanta asmaada la nasbiyo waxaan ka soo baxnay asmaada la rafcinayey asmaadii marfuucaadka ahayd waxay noqdeen shan iyo eh, toddobay noqdeen asmaadii la rafcinayey kuwa la nasbinayaana waa shan iyo toban inta cashar ee hadda inoo soo socota ee la nasbinaya labalaba ayay isu raaci karayaan kolkaa shan iyo toban baab weeye asmaada la nasbiyaa shan iyo tobankaa bal hadda ila eega baabu mansuubaati alasmaa'i asmaada la nasbinayo baabkeedii weeyi almansuubaatu kuwa la nasbiyaa khamsata cashara waa shan iyo toban shan iyo toban baa la nasbinayaa buu yidhi sow sheekhu inooma ballan qaadin shan iyo toban la nasbinayo afar iyo tobanuunbuu sheegay haddaad tirisid afar iyo tobanuun baad halkaa tirada ugu tegi ka koobaad waa mafcuulun bihiga ka labaadna waa masderka ka saddexaadna waa darfu zamaanka ka afraadna waa darfulmakaanka ka shanaadna waa xaalka ka lixaadna waa tamyiizka ka toddobaadna waa mustathnaha ka sideedaadna waa ismullaah ka sagaalaadna waa almunaadaa ka tobnaadna waa almafcuulu min ajlihi ka koob iyo tobnaadna waa almafcuulu macahu ka labiyo tobnaadna waa khabarukaana waa akhawaatiha ka saddex iyo tobnaadna waa ismu ina wa akhawaatiha ka afar iyo tobnaadna waa ataabic lilmansuub ataabic lilmansuub waa kii afar iyo tobnaad imisuu sheekhu inoo sheegay markaa afar iyo toban imisuu inoo balan qaadayna imisuu inoo ballan qaaday shan iyo toban waxaynu soo marnay jawaasimta maalintaan maraynay inuu yidhi jawaasimtu waa siddeed iyo toban uu kadibna tirada ka dhigay imisa sagaaliyo toban ayuu ka dhigay halkaasaa laysku qabtay waxa la yidhi ceeb maaha qofku hadduu wax kuu ballan qaado uu wax kuugu daro siddeed iyo buu inoo balan qaado sagaaliyo toban buu ka dhigay sheekha ceeb kuma ahayn laakiin waxaa ceeba hadduu qofku wax kuu balan qaado oo waxaad isku ogeyda inuu wax ka tago hadda shan iyo toban buu sheekhu inoo balan qaadaye imisuu dhigay afar iyo toban buu dhigay sheekha waxaynu idhi xabaddii shan iyo martay ilan way naga maqan tahay xabaddii shan iyo tobnaade markay mas'aladan ka jawaabays yidhaahdeen raggii kitaabka sharxayay ninba dhinac buu ula kacay ragga qaar baa yidhi sheekhu wuxuu doonayey doonayey inuu shan iyo toban sheego markuu qorayeyna uu halmaamayo uu ilaawayo kelmadii shan iyo tobnaad ilow buu uga tegey ilow ayuu uga tegey tii shan iyo tobnaad warniyo hadduu ilaawayba sheekhu talow taa shan iyo tobnaad maxay noqon lahayd waxay noqon lahayd mafcuulaydanna ama mafcuulaadanna danna waa akhawaatuhaa soo laba mafcuul mayna qaadan jirin mafcuulu awal iyo mafcuulu haani bay qaadan jireen mas'aladaasuu ka tegey sheekhu labada mafcuulun bihi ee danno iyo akhawaadkeed ay qaataan oo mubtadiya khabar ahaan jiray oo danniya akhawaadkood ay nasbiyaan labada ayuu sheekhu ka tegey ragga qaar baa yidhi sheekhu waxbaba kama tegine nadaaya waayo shan iyo tobankiiba waanu idin tusaynaa bay yidhaahdeen saanu idin tusaynaana waxa weeyi saw labada daraf hadda maynaan kala tirinin darfulmakaan iyo darfu zamaan ma kala tirinay mise waynu isku tirinay labada daraf maxaynu samaynay waynu kala tirinay saw ma aha mid kastagaa gooni baynu u tirsannay darfulmakaankana gooni darfu zamaankana gooni iskugu kaayo dara bay yidhaahdeen halkaa hal nooga dhigay bayna darfulmakaan iyo darfu zamaan ha kala tirinina afar iyo tobankii maxaa ka sii dhimay saddex iyo toban bay marayaano mid baa kasii dhiman sow ma aha kaana wa akhawaatuhaa iyo inna wa akhawaatuhaa halkaana ha naga kala tirinina bay yidhahdeen kaana wa akhawaatuhaa inna wa akhawaatuhaana ha naga kala tirinina bay yidhahdeen halkaana tiradii misay maraysaa culimo koob iyo toban bay maraysaa sow ma aha qodobka tawaabicda ah afarta tawaabicduu noo kala qaada bay yidhahdeen afarta tawaabicduun afar nooga dhiga koob iyo tobankii afarta tawaabicdaa ugeed shan iyo toban tawaabicda shan haddaynuu sii kala qaadnana waad arkaysaa haddii kaana waa akhawaatuha sideeda aad tirsato inna waa akhawaatuhana sideeda aad tirsato tawaabicdana adan shan ka dhigine afar ka dhigto laakiin labada daraf uunad isku geysato warkaagiina sax buu noqonaya halkaasay ragga qaarkood la mareen baabu mansuubaati lasmaai asmaada la nasbinayo baabkeegii weeye magacanu yar fiirsada yaa mudaaf ah ereyga baab yaa mudaafun ilayhi ah ereyga mansuubaad yaa haddana mudaaf ah mansuubaadka yaa mudaafun ilayhi alasmaa'i waxaan doonayaa haddaba mansuubaatil asmaa'i marka aan doonayo mansuubaatil asmaa'i mansuubaad marka mudaaf laga dhigay al asmaa'ina mudaafun ilayhi looga dhigay culimmadu waxay isku qabteen saddex idaafo ayay mas'aladaa isku qabteen waxaa loo waxay rag badani qaateen waa min idaafati sifati ila almawsuuf mansuubaadkani sifo iyo nacti weeyi asmaaduna mancuud iyo mawsuuf weeyi asalku wuxuu ahaa baabul asmaai almansuubaati ama almansuubati baabul asmaai almansuubati almansuubadu waa nacti asmaaduna waa mancuud haddaba iyagoo sifiya mawsuuf isku ah ayaa sifadiiyo nactigii inta xagga hore la mariyey mudaaf laga dhigay markaasaa mancuudkii asmaada ahaana mudaafun ilayhi looga dhigay markaasaa lahi baabu mansuubaati asmaai bal culima halkaas su-aalaan idinka weydiiye mansuubaati horta waa maxay ma mufrad ba ma jamc mudakaru saalim ba ma jamc muanasu saalim ba ma jamcu tagsiir ba bal ii sheega ereygaa mansuubaad maxaad tidhaahdeen jamc muana saalim saw maaha mufradkiisa ayaa sheegaya maxaa tidhaahdeen ma mansuubatunba mise waa mansuubun ya waa mansuubatun balberri ii keena jawaabta soo baadha oo inay mansuubun tahay iyo inay mansuubatun tahay qolo kastana daliil baan ka rabaa haddaadi tidhaahdi waa mansuubatunna daliil baan kaa rabaa mansuubatun mufradku ku noqday haddaadi tidhaha waa mansuubun bilaa ta'ana daliil baan kaa rabaa sheekhow soo baadh markaa baabu mansuubaati alasmaa'i asmaada la nasbiyo baabkeegii weeye almansuubaatu kuwa la nasbiyaa hamsata cashara waa shan iyo toban afar iyo toban baa inoo qoran culima afar iyo toban qalinka yaro qaado afar iyo toban tusaale aan ku siiyo afar iyo toban tusaalaan qorayaa siday u kala horreeyaan baanan kuugu waafajini magacaygaanan isticmaali inta badan kow mafcuulun weeyaane ra'aytu muxamadan dhe ra'aytu ra'aytu muxammadan halka ereyga mansuubka ah waa kee waa muxamed weeye ra'aytu muxammadan ka labaad masder baynu nidhiye jalastu juluusan dheh jalastu juluusan jalastu juluusan masder baan halkaa ka raadinaynaa waa kee masderkii jalastu juluusan markaan idhaa waa ereyga juluusan ah ka saddexaad darfu zamaan baynu nidhi darfu zamaan eh sumtu yowma sumtu yowma alkhamiis ah way halkaa darfu zamaankii sumtu yowma alkhamiis waa yowmada ayaa darfu zamaan mansuuba ah ka afraad darfulmakaan baynu nidhiye jelastu amaama shaykhi dheh jelastu amaama shaykhi aaway ah, darfulmakaankii halkaa waa ereyga amaama ah waana kii afraad ka lixaad xaal baynu nidh mise waa ka shanaad ka shanaad xaal baynu nidhiye shanaadka waxaad tidhaahdaa jelastu daaxikan jalastu daaxikan ereyga daaxikan ah ayaa xaal ah kelixaa tamyiis baynu nidhiye waxaad tidhaahdaa ra'aytu axadda cashara kawkaban ra'aytu axadda cashara kawkaban waa ereyga kawkabana ra'aytu axadda cashara kawkaban ereyga kawkabana baa tamyiis ah kelixaad waxaad samaysaa mustanaha soo qaado mustanahoo dhan maahe waa qaybo ka mid ahe mustanaha soo qaado waxaad tidhaahdaa jaaa alqawmu ilaa caliyan jaaa alqawmu ilaa caliyan waa caliyantaa ka toddobaad ismu laa soo qaado laa rajula fi lmasjidi laa rajula fi lmasjidi waa ereygaa rajula oo kale ah ka sideedaad munaade soo qaado almunaadaa waa adoo yidhaha yaa cabdallaah oo kale cabdallaah yaa cabdullaah iska odhan shaykhanaa dhe shaykhanaa laakiin shaykhuna ha odhan rag badan baa runtii aan ka dhaxaa markaan maqlo shaykhuna shaykhuna waa khata weeyaan iska ilaali sheekh ibnu baas buu beli arday su-aal weydiisi markaasuu shaykhuna asaluka u yidhi markaa saxiix kalaamaka awalan waqul shaykhana akhdaada aynu samayno waxaa weeye akhtaa aad u badan weeye runtii waa ilayn munaadihi iyo munaaduhuna waa mansuub waa inaad yaa cabdallah ama shaykhana xarfunidiyun baa xadfan mafcuulu min ajlihi waa ka sagaalaad mafcuulu min ajlihi waa sababta wax loo samaynayo maxaynu odhanaynaa mafcuulu min ajlihi markaan ka warbixinayno jalastu hunaa istimaacan lilkitaab istimaacan lilkitaab waa ereyga istimaacan lilkitaaba haddana mafcuulu macahu mafcuulu macahu isticmaal tusaalaha mafcuulu macahuga aynu u isticmaalaynaa waa adoo idhaa sirtu wadariiqa sirtu wadariiqa wadariiqu ma odhan kartid wadariiqina ma odhan kartid culima ka koob iyo tobnaad khabarukaana waa akhawaatiha khabarukaana ka labiyo tobnaad baan doonayaa khabarukaana waa akhawaatiha kaana waa akhawaatihaa waa kii labiyo tobnaad maxaan odhanayaa kaana muxammadun waaqifan waa ereyga waaqifan ah ka saddex iyo tobnaad ismu ina wa akhawaatihaa ina muxammadan waaqifun ina muxammadan waa muxammadan waaqifun ka afar iyo tobnaad waa ataabic lilmansuub ataabic lilmansuub ataabicu lilmansuub afar buu u qaybsamayaa shan buu ahaaye mid buu iskaga tegey waa nactigii jaaa muxamedun alcaaqilu alcaaqilu daa weeyo magacan muxamedi nacti ma noqon karo waa cadafkii welibana nasba ku keeno raaytu muxamedan alcaaila ra'aytu muxamedan alcaaila waa alcaaqila haddana cadafka ka keen waa raaytu axmeda wa muxamedan raaytu axmeda wa muxamedan wa muxamedan taa weeye haddana tawkiid ka keen ra'aytu muxamedan muxamedan tawkiidka lafdiga ah ka keen ilain macnawi muxamed noqon maaye alfaad gaaraan shalay kusoo dhiganay oo nafsun iyo caynun iyo kullun iyo bac waxyaaba noocaasoo kale aan kusoo dhiganay kolkaa ra'aytu muxamedan haddana bedel ka keen ra'aytu akhaaka muxamedan ra'aytu akhaaka muxamedan waa bedelu kullin min kullin ma ka soo qaadanay culimo inagoo afar iyo tobankiiba tusaalaynay ila eeg hadda afar iyo tobankanba mid kastaba baab buu sheekhu ka dhigi doona oo xaggan dambuu baab inoogu iman doonaa aynu arki doono baabu mansuubaati alasmaa'i asmaada la nasbinayo baabkeegii weeye almansuubaatu waxyaabaha la nasbiyaa hamsata cashara waa shan iyo toban wahiya iyadu almafcuulu bihi waa mafcuulun bihigii mafcuulun bihigu waa ka koobaad maxaan ku tusaaleeyey bal ii raaytu muxamadan nin kastaba magacaaga maadan mafcuulun bihi ka dhigi karaynin magacaaga mafcuulun bihi ma ka dhigi kartaa inaad ficil iyo faacil sheegtaa la doonaya ka saddexaadna aad ka dhigto mafcuulun bihigii raaytu muxamadan walmasdaru masderkii weeyaan ka labaadna ka labaadna waa masder bal hadda masder aynu sheegno magaceennan masder kama dhigi karno waayo masderku ficil uu ka yimaado ayuu u baahan yahay jalastu juluusan baad odhan ereyga juluusan ah ka saddexaadna darfu zamaan darfu zamaanka wixii la odhan jiray waa sumtu yowma alkhamiisi oo kale ka afraadna waa darfu lmakaan sida jalastu amaama shaykhi oo kale ka lixaadna walxaalu waa xaalkii waxaynu ku tusaalaynay jalastu daaxikan oo kale toddobaad waa atamyiizu tamyiiska waxaynu nidhi inii ra'aytu axada cashara kowkaban oo kale sideedaad waa almustathnaa mustathnoo dhan laakiin maaha waa markuu kalaamku taa muujaba yahay jaaa alqawmu ilaa caliyan baad odhan ka sagaalaadna ismulaa baad ka dhigi ismulaa ayaad sagaalaadkana ka dhigani ismulaa ayaynu ka dhiganaynaa ka sideedaad weeye ismulaagu laa rajula fi lmasjid ka sagaalaadna munaadaad ka dhigi yaa cabdallah ka tobnaadna mafcuulu min ajlihi baad ka dhigi jalastu huna istiraaxatan ka koob iyo tobnaadna mafcuulu macahu baad ka dhigi sirtu wa dariiqa ka labiyo tobnaadna khabaru kaana waa akhawaatihaa kaana haada muxamadan kaana haada muxamadan ama kaana muxamadu waaqifan bade ismu ina waa akhawaatiha labiyo tobnaadka ina haada ina muxamadan qaa'imun afar iyo tobnaadkana ataabicu lilmansuub wa huwa arbacatu ashya annactu walcadfu watawkiidu walbedel sheekheenna cashmaawiga ah masaladaasi khaldan buu u tusaaleeyey la socda masalada marka la marayo tawaabicda nactiga iyo cadafka iyo tawkiidka iyo bedelka marka uu marayo ma haysin intaa hadda aan sheegayno tusaalaha uu bixiyey sheekhu tusaalahaasi tusaale yaro khaldan weeye khadac yar baa ku jira aynu ku baraarugno bal hadda wuxuu ku tusaaleeyey sheekhu khayr allah siiye wuxuu ku tusaaleeyey markuu tawaabicda tusaalaynayay gaar ahaan tawkiidka weeyaane baleega haddee cashmaawiga bogga laba boqol iyo lix iyo konton laba boqol iyo lix iyo konton wuxuu ku tusaaleeyey ijtamaca alaxibaau kulluhum buu yidhi sidaa ma idiin qoray ijtamaca alaxibaau kulluhum tawkiidku waa ereyga kulluhum ah mu'akadkuna waa ereyga alaxibaau ah mansuubaadkii baan joognaayey alaxibaau kulluhum ma mansuubba mise waa marfuuc ijtamaca alaxibaau alaxibaau saw faacilkii maaha kulmayey kulluhumna saw tawkiidkii maaha marfuuc ku raaci maayo kolkaa marfuucaadkiibuu ku tusaaleeyey waxaa loo baahnaa inuu yidhaahdo akramtu laxibaaa kullahum inuu mansuub iskala dhigay ahayd ilan mansuubaadkii baynu maraynaaye halkaa cashmaawiga waad aragtaa masalada tawkiidka markuu tusaalaynayey tusaalahoo khadaabuu uga yaro dhacay khayralahaas iyo sheekhee waxaynu eegaynaa haddaba afar iyo tobankan baab aynu tafsiilkoogii bilowno baabka koobaad waa mafcuulun bihiga awal baab mafcuulun bihigii wey baabulmafcuuli bihi haddaba mafcuulun bihigu talo waa maxay culimo mafcuulun bihigu waa maxay mafcuulun bihiga waxaynu ka baranaynaa ardayow ilayn inta hore hordhac bay ahayd cashir ma ahayn mafcuulun bihiga waxaan ka baranaynaa tacriifkiisa waa kow horta maxaa mafcuulun bihi la yidhaha waa qodobka koobaad qodobka labaad aynu baranaynaa aqsaamta uu mafcuulun bihigu leeyahay qodobka saddexaad een baranaynaa caamilka mafcuulunbihiga ku camalfalee nasbiya qodobka afraad een baranaynaa waa axkaamta mafcuulunbihiga shanaadna waa tusaalayaasha mafcuulunbihiga shan tusaale ayuu cashirkan mixwarkiisa iyo xoogiisa ku dul wareegi doonaa shantaa tusaale waa maxay baynu nidhi mafcuulunbihiga tilmaantiisa ama tacriifkiisa waa qodobka koobaad maxaa mafcuulunbihi loo yaqaanaa waa kow qodobka labaad aqsaamta mafcuulunbihigu uu leeyahay imisuu mafcuulunbihigu u qaybsamaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad caamilka mafcuulunbihiga mafcuulunbihiga yaa ku camal fala qodobka afraad axkaamta mafcuulunbihiga mafcuulunbihiga bal axkaamtiisa ka waran qodobka shanaad tusaalayaasha mafcuulunbihiga culimo shantaa qodob marka aad fahamtid adigoo halkan jooga waxay ka dhigan tahay cashirkaagii waad garatay shantaa qodob halkan waa inaad isku daydaa inaad ku fahanto qodobka koobaad waa maxay baynu nidhi waa tacriif iyo tilmaanta mafcuulun bihiga ka labaad waa maxay baynu nidhi aqsaamta mafcuulun bihiga ka saddexaad waa maxay baynu nidhi caamilka mafcuulun bihiga nasbinaya ka afraad waa maxay baynu nidhi ka afraad waa maxay axkaamta mafcuulun bihigu u baahan yahay shanaadna waa maxay tusaalayaasha iyo amilada mafcuulun bihiga tacriifka ayaa ugu horeeye balila eeg baabulmafcuuli bihi waa mafcuulun bihiga baabkiisii waxaa la yidhaha mafaaciishu waa shan baa la yidhaha shan mafcuul baa jira horta sidaba mafcuullada imisaa jira shan mafcuul baa jira shan mafcuul shantuba waxay ku jireen halkan inta markaynu soo maraynay waxaa horreeya mafcuulun bihiga masderku ina yidhi ma garanaysiin mafcuululmutlaq baa loo yaqaanaa masderna waa isaga mafcuululmutlaqna waa isaga sow maaha daraf zamaan iyo daraf makaan kuwii nalahaa ma garanaysaa waxaa loo yaqaanaa mafcuulu fiihi mafcuulu fiihi oo waa ka saddexaad mafcuulu min ajlihi ku ina lahaa ma garanaysaa dee mafcuulu min ajlihi buuba ahaa mafcuulu macahu ku ina yidhi ma garanaysaa waa mafcuulu macahu imise mafcuul imise mafcuul baa jira mafcuul baa shan mafcuul baa waa shantee bal ii mafcuulun bihi waa keenan hadda aan bilownay waa kow mafcuululmulaq oo masder ah kuu masderka ina yidhi ah waa laba mafcuulu fiihi oo labada darafku u yaqaana ah waa saddex mafcuulu min ajlihi oo mafcuulu min ajlihi ama mafcuulu lahu ama la odhanayo mafcuulu min ajlihi waa afar mafcuulu macahu shantaa mafcuul baa jira sheekhu mafcuulun bihiga ayuu soo hormariyey halka kutubta qaarkood mafcuululmulaqa oo masderkaa ay soo hormarin jireen wuxuu soo hormariyey mafcuulun bihiga marka faacilka la xadfo yaa booska faacilka buuxiya mafcuulin bihigana buuxiya maadaamuu isagu number one yu isagu buuxinayo haddii la waayana mafcuululmutlaqa iyo darafka iyo jaariya majruurka loo baydhayo wuxuu yidhi war mafcuulun bihiga iisoo horraysay wa huwa mafcuulun bihigu alismu waa ismi horta kow waxa mafcuulun bihi aad odhanaysaa waa ismi maxaa iga baxay markaan alismu ku idhi ficil iyo xaraf mafcuulun bihi ma noqdaan almansuubu waa la nasbiyaa ismigaasi waa mansuubo waa mid la nasbinayo maxaa iga baxay markaan almansuubu ku idhi haddana almansuub markaan ku idhi maxaa iga hadhay marfuucii iyo iyo majruurkii marfuuc oo dhan toddobadii baab ee marfuucaadku mafcuulun bihi ma aha waayo dee marfuuc bay ahaayeenba majruuraadka iman doonaana mafcuulun bihi ma aha mafcuulun yaa keliya noqonaya ka mafcuulun bihi yaa noqonaya keliya waxa noqonaya unayo mansuub waa alismu lmansuub waa laba alladii kaasoo yaqacu bihi uu ku dhaco waxaa la ogaaday ereygan bihi ama haysa ba'daasi waa bimacnaa calaa bihi ba'daasi waa maxay waa bimacnaa calaa alladii kaasoo yaqacu alayhi dusha uu kaga dhaco alficlu ficil dusha waxa kaga dhaca buu ku yidhi ficil ficil baa dusha kaga dhacaya alladii yaqacu calayhi dusha waxaa kaga dhacaya alficlu ficil war ficil baa ku dul marka lagu yidhi maxaa kaa baxay mansuubaadkii kaloo dhan baa kaa baxay mafcuululmulaqa ficil kuma dul dhacee waa ficilka laftiisiiba haddaan idhaahdo darabtu darban ama jalastu juluusan juluusantaasi se mafcuululmulaq ma aha ma ficil baa ku duldhacaya ma ficil baa ku duldhacaya mise waaba ficilka laftiisii ficilka laftiisii way ficil ku duldhacayaa ma jiro ficilka laftiisii weeye alladii yaqacu calayhi uu ku duldhacayo alficlu ficil mafcuulu fiihiga waa waa darafka zamaan iyo darafka makaan eh ma ficil baa ku duldhacaya mise ficil baa dhexdooda dhacaya haddaad tidhaa maali khamiistii baan soomay soonku muuna khamiista dhexdeeda dhacaynin mise dusheedu ku dhacaya dhedeedu maalinta dhexdeedii baad soomaysaa haddaad tidhaahda masaajidkaan galay gelidii masaajidka ma dushiisa mise waa gudihiisa waa gudihiisa kolkaa mafcuulu fiihiga waa la dhexdhacaa mafcuulun mulaquna waa ficilka laftiisa mafcuulun bihigana waa lagu duldhacaayo mi iskan iga horreeya ma aragta mi iskan iga horreeya haddaan hadda garaacon saa idhaa saa haddaan u garaaco eeg miiskani waa mafcuulun bihi waayo waana ismi waana mansuub waxna ku duldhacaya maxay ficil garaacid baa ku duldhacaysa wax sii jiray oo kolkaa waxaad ku samaynay sidoo kaleu noqonaya miiskuu sii jiray ficilubaan ku dul samaynaya naxwu darabtu waxaan garaacay zaydan zayd zayd baan garaacay oo kaleba weeyi yaa haddaba mafcuulun bihi iyo tusaalaha ah zaydan waa mafcuulun bihi waayo bal eega hadda shuruudihii inuu buuxiyey mafcuulun bihiguu lahaa zaydan ismi ma yahay darabtu zaydan markaa zaydan ismi ma yahay oo maxaa lagu gartay inuu ismi yahay tanwiin buu sitaa haddana zaydan mansuub ma yahay ilan mafcuulun bihigu waa inuu mansuub noqdaaye maxaa lagu gartay inuu mansuub yahayna dee laba fadxuba wataaba alladii yaqacu calayhi lficlu ficil dusha ma kaga dhacaya zaydan markaa darabtu zaydan idhaa ficil horta ma ku duldhacayaa ahway ficilka ku duldhacayaa waa garaacista dee waa la garaacayaa mas'aladan su'aal baa la iska weydiiyey u fiirsada ardayay alladii yaqacu calayhi lficludan u fiirso alladii yaqacu calayhi lficlu ficil baa ku duldhaca marka lagu yidhaa darabtu zaydan yaa mafcuulun bihi zaw zaydan ta ku qoran maaha hoosu yaraa kitaabkaaga halkay kaga qoran tahay zaydan maad arkaysa halkay ku qoran tahay aaway ah, ficilkuna sow darabada ma aha bal yar eega inay darabadaasi soo boodo oo zaydka ay dusha ka fuusho waa yar eegay may ah, waxba ma hayo daraba may soo booday oo zaydka ku dul dhacdayba war niu maxaa loo jeedaa markaa ilan waxaa la ficil baa ku dul dhacaya mafcuulkii ficilkii waa daraba mafcuulkiina waa zayd aaway ah, dee ficilkan waxa ku duldhacaya maynu aragno ficilku wax ku duldhacayo haddaba waxaad ogaataa ardayow marka lagu leeyahay mafcuulka ficil baa ku dul dhaca horta ficilka kii naxwaha looma jeedo darabadan looma jeedo darabadanay naxwuu ficil u yaqaaniin darabadan looma jeedo waxa loo jeedaa ficilka luqawiyiinta ee masderka ah garaacidda ayaa loo jeedaa garaaciddu waa macno garaacidda masderka ah masderkaasa horta ficilka looga jeeda yaqacu calayhi lficlu ficilka halkaa ku qorani ficilkii naxwaha ma waa ficilkii luqadda oo waa masder mafcuulkan uu ficilku ku duldhacayaana xuruuftan qoran ee zayd a maahe xuruufta qoran ee zayd a maahe e waa zaydkani ku magaca u yahay horyaa la garaacaya markaad zayd garaacdo ma xuruuftaad garaacdaa za'da iyo ya'da iyo daalka ah mise xuruufta ka iskale baad garaacdaa ka xuruufta iskale baad garaacdaa kolka waxaa la yidhaha labada madluul labada macnana way isasame way isku dul dhacaan labada macnana way isku duldhacaan labada lafdina way isnasbiyaan hadda u fiirso labada macnona way isku dul dhacaan labada ficilka macnihiisu sow garaacid maaha garaaciddaasoo macno ah ayaa ku dul duldhacaysa zaydkan macnihiisa oo qofka ah labada macno way isku dul dhacaan baa la yidhaahdaa haye labada lafdina way isnasbiyaan labada lafdi ee isnasbinaya ma garanaysaa darabo oo ficilkan ah ayaa zayd oo xuruuftan a ah nasbinaysa labadan lafdi ee meesha ku qoran iyagu way isnasbinayaan labada isku duldhacayaana waa labadooda macno markaa halkaa haddaba culima mafcuulun bihiga tacriifkiisii baynu ku aragnay mafcuulun bihigu shardi waa inuu ismi yahay qodobka labaad waa inuu mansuub yahay qodobka saddexaad waa inuu ficil dusha kaga dhacayo saddexdaa un waxaad ka heshaa mafcuulun bihiya bal hadda af soomaaligeenni aan u soo noqdo haddaan ardaya idinsoo eego yaa mafcuulun bihiya waan ku eegay eegistu waa ficila yay ku duldhacaysaa soo ardayda ciddaan eegaya ma aha ciddaan eegayo ay eegistu ku haddaanku eego dee adaa mafcuula ilan hadaanku soo eegaye mayla socotaa haddaan caagadaa qaado yaa mafcuula caagada liniyadaan qaadaye mise anaa mafcuula talow arma mafcuula culimo war anuu faacil baanay kii qaadayey caagadanina waa mafcuul la qaadayey weeye caagada ayaa mafcuula markaa mayla socota haddaan kula hadlo ka warran sheekh haddaan kula hadlo ka warran yaa mafcuula adigaa mafcuula yaa faacila aniga yaa ficila waan kula hadlay hadda la hadalku waa ficil anigu waxaan ahay faacil adiguna waxaad tahay mafcuulun bihi mayla socotaa haddaan mobel ka soo iibsada ka warrama mobel baan iibsaday halkaa yaa mafcuula ma anigaa tanow mafcuula war qofka wax iibsanayaan ahay ma iibsigaa mafcuula war iibsigu waa ficilkii yaa mafcuulo kolkaa wax lagu samaynaya mobeelka ayaa mafcuula haddaan miiskan qaada ka warran miiskaa mafcuul haddaan rido ka waran miiskaa mafcuula macaynkaasa su-aal may weydiin kartaa ereyga su-aal may weydiin kartaa ada hadda icraaba su-aal may weydiin kartaa yaa halkaa faacil ka atalow ah, yaa faacil ah may su-aal hadduu ardaygani ani iweydiiyo isagaa su-aal iweydiiyey ardaygani anuu iweydiiyey su-aal yaa faacila ardayga hadda su-aal iweydiiyey baan idin idhi ardaygu waa faacil haye ya ficila su-aasha ayaa ficila yaa mafcuula aniga anaadi weydiinaysaa in layn anaa mafcuula mayla socotaa hadda anigu mafcuul baan noqonaya markaad su-aali arday waxaan u malaynayaa mafcuulku inuu waadix yahay haddaan ninka cali la yidhaha aan sharfiyo muxuu noqonayaa cali ilan waaba sharfiyeye qaacidaa jirta haddaba ardayow qaacidadaa in yar ila eg mafcuulka waa la baadhaa sideen u baadi karaa ila waa in xisaabta soo arki jirin inay sax tahay inay khalata iyo waxyaaba lagu ohan jiray ku baado oo waa ina intaa soo baxdaa lagu ohan jiray soo ma mafcuulka waa la baadhaa sida loo baadhayo aan ogaano darabtu zaydan markaan idhaa darabtu zaydan marka zaydkaasi inuu mafcuul yahay iyo inuuna ahayn haddaan baadhku idhaahdo ficilka laftiisa ayaad ismi mafcuul ka dhigi ficilka maxaad ka dhigi ficilkii horta zaydka mubtadaad ka dhigani zaydka mafcuulkaa ah mubtadaad ka dhigani zayd maxaad ka dhigi zayd waa inaad ka dhigtaa waa kow ficilkana ismi mafcuul u bedel ismi mafcuul khabarna uga dhig waa macnuhu sax noqdaa markaa darabtu zaydan zayd baan garaacay saw maaha zayd bal mubtade ka dhiga maxaad odhan zaydun daraba ismi mafcuul marka laga dhigayo mafcuul baa loogu dhawaaqaa miim fadxisan baa xagga hore la marinaya madruub buu noqonayaa madruub muxuu noqonaya zaydun madruubun waa la garaace waa maxay markaa zaydun madruubun zayd waa la garaacay macnuhu sax ma yahay darabtu zaydantii sax ma tahay zaydun madruubun horta sax ma yahay kol hadduu macnahaasi sax noqday zaydkaasi waa mafcuulun bihi akaltu laxman maxaan cunay akaltu waxaan cunay laxman hilib baan cunay baan yaa faacilo oo wax cunaya ta'da akaltu ku jirto aniga asaw ma aha yaa mafcuula marka akaltu laxman markaan idhaa ereyga laxman abaa mafcuula soo caynkaa ma aha inay mafcuul tahay saynu u qiyaasnaa ka dhigo eeg albaad ku dari ilayn mubtaduu nakire ma noqon jirine maxaan idhaahdaa allaxmu akalena ismi mafcuul ka keenoo khabar uga dhig markaa allaxmu ma'kuulun hilibkii waa la cunayaa allaxmu ma'kuulun hilibkaasi waa hilib la cuno weeyaan or macnihii ya haddaba ra'aytu caliyan kuma ii baadhaya bal culima hal nin oo ii baadhan rabaa ra'aytu caliyan maadaa baadhaya haye isku day bal sheekh ra'aytu caliyan cali baan arkay eeg warkii wuu is yar bedelayaae moogtihiin haye sheekh maada isku dayaya nacam sheekh maxamed jazaaka allah khayr caliyun mar'iyun buu noqonaya cali waa la arkayaa caliyun mar'iyun buu noqonaya saasuu dhawaaqaysa xukunu yahay aynu eegna culimo baabulmafcuuli bihi mafcuulu bihiga baabkiisii weeye wa huwa mafcuulun bihigu alismu waa ismiga almansuubu la nasbinayo alladii kaasoo yaqacu bihi uu dusha kaga dhacayo bihidaa maxaynu ku macnaynay ba'daa yaqacu calayhi uu dusha kaga dhacayo alficlu ficil uu dusha kaga dhacayo naxwu darabtu waan garaacay zaydan zayd baan garaacay wa rakibtu waan fuulay alfarasa faras baan fuulay halkaa yaqacuda culimada qaar yatacallaq bay ku bedeleen yatacallaq ilan ficil baa ku duldhacayaa tidhi sow maaha yatacallaq baa ka wanaagsan bay yidhaahdeen waayo maxaa la eegayaa waxaa la eegayaa haddaan ku idhaa laa tadrib caliyan ka warran laa tadrib caliyan cali ha garaacin ku duldhacay hadda caliya waa mafcuulun bi waxna kuma dul dhicin maadaama oo mararka qaar loo diidayaba inaad garaacdo haddana mafcuul uu noqonayo war yatacallaq ficil waa inaad tidhahda yatacallaqu bihi ficilun waa inaad tidhahda ficil baa ku tacalluqaya ama la xidhiidhaya laba tusaaluu sheekhu keenay labada tusaale maxay kala yihiin darabtu zaydan iyo rakibtulfarasa labadan tusaale wuxuu kala keenay wuxuu kutusayaa mafcuulku wax caqli leh iyo waxaan caqli lahaynba inuu noqonayo zaydan saw mafcuul ma aha buu leeyahay alfarasana he caqli male saw ma aha tusaale saddexaad inuu keeno ayay ahaydoo waxa noolayn ah waxa noolayn oo mafcuul noqonaya ishtaraytu jawaalan oo kale ama ishtaraytu culbatan oo kale ama ra'aytu shajaratan oo kale haddaan idhaa ra'aytu shajaratan shajaratan waa geed baan arkay sow mafcuul ma geedku muu nool yahay maya kolka u fiirso zaydku waa wax nool oo caqli leh faraskuna waa wax nooloon caqli lahayn shajarada ama dhaguxuna waa waxa noolaynba waxaba waad ka keeni kartaa markaa halkaa tacriifkii baan kaga soo baxay qodobka labaad ee aqsaamtaa ah ila eega aqsaamta mafcuulunbihiga culima mafcuulunbihiga marka aynu rabno aqsaam iyo qaybo uu mafcuulunbihigu yeelanayo markaan rabno waxaad ogaatiin ismigu imisu ahaa ismiga bal ii sheega qaybihiisa saddex buu ahaa ismi daahira oo sideeda ismi damiira oo lixdana ismi mubhama oo boqoliyo ziyaado ahaa soo caynkaa ma aha ismiga daahirku sow sideed ma ahayn ismiga daahirku imisuu ahaa sideeddiiba mafcuulun bihi way inoo noqoni waa inaad fahamtaa sideeddiiba iyagoo mafcuulun bihiya waa kow kitaabkeenna kale waan kusoo marnaan filaya iyagoo sideeddiiba mafcuulun bihiya waxaad eegtaa damiirkana lixdanka qaybooduu yahay afar iyo labaatan baa mafcuulun bihi ka noqda afar iyo labaatanka fii maxalli nasbin labiyo toban oo darabani aan odhan jirnay iyo labiyo toban munfasila oo iyaayo iyo iyaaka aynu ka bilaabi jirnay afar iyo labaatanka fii maxalli nasbin unbaa damiirka mafcuulu bihiya sideeddii ugi afar iyo labaatan imise weeyi labiyo soddon sow maaha ismu ishaaruhu shan buu ahaa haadaa iyo haadihi iyo haadaan iyo haataan iyo haaulaai shantaa u siigee labiyo soddonkii toddobiyo soddon toddobiyo soddonkaa waxaad u geysaa ismi mawsuuloo labiyo toban ahaa lix mukhtasa iyo lix mushtaraga toddobiyo soddonkii lix usii geyso toddobiyo soddon iyo lix saddex iyo saddex iyo afartan saw ma aha masderka muawalka iyo imisu ah adawaadkii masderku shan saw kayda uuni naga saara kaydu masderkeegu majruur buu ahaan jire imisaa soo hadhay afar afar usii geyso toddobiyo afartan mafcuulunbihigu sidiisa luqadda waa toddobiyo afartanka ah mafcuulunbihigu waa imisa haddaba toddobiyo afartankaa ah. eeg caamilkiisa ayaad ku dhufani toddobiyo afartankaasaad caamilkiisa ku dhufani caamilkiisu waa maxay ficil maadi ficil mudaaric ficil amar toddobiyo afartankaayo toddobiyo afartankaba ficil maadi nasbinayo toddobiyo afartankaba ficil amar kiyuu nasbinayo toddobiyo afartankaba ficil mudaaric kiyuu nasbinayo toddobiyo afartankaba ismi faacil kiyuu nasbinayo toddobiyo afartankaba ismi mafcuul kiyuu nasbinayo toddobiyo afartankaba amhilatu lmubaalagati yay nasbinayso toddobiyo afartankaba ismu ficil kiyuu nasbinayo imise weeyi caamilka halka aan kuu sheegay waa imisa saddexdii ficil sow saddex ma aha saddexda ismu ficil sow lix ma aha ismi faacil ismi mafcuul amhilat lmubaalaga sagaal saw ma aha toddobiyo afartankii waxbaba ha sii badinine bal sagaalkaa un ku dhufo toddobiyo afartankii sagaalkaa ku dhufo ile sagaal caamil baa jiro ku camal falaye toddobiyo afartankii sagaal ku dhufo waa imisa culimo imise qaybtii inoo noqotay markaan toddobiyo afartankii aynu ku dhufanno toddobiyo afartankii markaynu ku dhufanno toddobiyo afartankii baynu ku dhufanay sagaal waxa weeyi afar boqol iyo saddex iyo laatan afar boqol iyo saddex iyo labaatan weeyi afar boqol iyo saddex iyo labaatan qaybood ayuu cashirkeennani noqonayaa markaa afar boqol iyo saddex iyo labaatan qaybood bal hadda ila eeg siduu u noqonayana wa huwa mafcuulun bihigu qismaani waa laba qaybood sheekhu qayb saddexaad buu ka tegay ma muuqataa eeg waa daahir iyo mudmar buu yidhi maxaa ka maqan markaa mubhamkiibaa ka maqan mubhamkana halkuu hoos geliyaa baynu nidhi daahirka ayuu ku jiraa wa huwa qismaani waa laba qaybood daahirun mid daahira oo la odhanayo waa daahir iyo wa mudmarun mid damiir ah oo mudmar ah iyo wa mubhamun fa daahiru daahirku maaka weeyaan taqadama uu hormaray dikruhu xuskiisu war daahirku waa kuwan kuusoo tusaaleeyey halkaa mas'alada ragga kitaabka sharxay way ku khaldameen qaar badani waxay moodeen maa taqadama dikruhu markii uu yidhi baabkii faacilkan kuugu soo sheegay bay yidha baabkii faacilka daahirkii ku sheegnaabay la doonteen markaa kolkaa dikruhu waa maa taqadama dikruhu fii baabi lfaacil bay moodeen baabkii faacilkan kuugu soo sheegay bay yidhahdeen rag badanoo kitaabka sharxay baa saa ku macneeyey sheekhan cashmaawigan hadda haysanno daahirkiisa isna saasaa laga gartay oo culimmadu waxay yidha ka digeen waxay yidhahdeen war hamoodina maa taqadama dikruhu markaad marayso fii baabi lfaacil inuu yahay hamoodin sida cashmaawigeennan iyo rag ka midii ay moodeen waxaa la og yahay maa taqadama dikruhu horaynu usoo sheegnay halkuu ku soo sheegay tacriifkeennan hadda aan tacriifinayna tusaalayaashii ka dambeeyey oo muxuu soo yidhi darabtu zaydan wa rakibtulfarasa halkaasaan daahirka kuugu soo sheegay weeyaan darabtu zaydan wa rakibtulfarasa halkaasuu daahirka kusoo sheegay wlmudmaru mudmarkiina kolkaa eeg haddaba culima u fiirsada ismiga daahirka ah saw sideed ma ahayn horta saw sideed ma ahayn mafcuulunbiigu saw mansuub ma aha calaamatu nasbaha bal ii sheega mafcuulunbiiga markaa calaamatu nasbaha mafcuulunbihigu waa imisa xaggaa nin baa ka yidhi waa afar mise shan talow yaa sheekh cali shan baad kula tahay haye imisa mafcuulun biga calaamatu nasbiisu waa imisa saddex baad aduu tidhi saddex baad adna tidhi war mafcuulun bihiga calaamatu nasbihiisu waa afar maxamed maa sha allah jazaaka allah khayr waayo calaamaadka nasbuusow shan ma ahayn xadfunuun dee ficil buu gaar u ahaa mafcuulun bigu ma ficil buu noqon karaa xadfunuun iska tuur maxaa kuu soo hadhay markaa afarta kuusoo hadhayo mafcuulinbihigaaga waa inaad ka hesha ismi daa'ir aad ka helaysaa welibana mafcuulinbihiga waa la nasbiyaayo fatxa lagu nasbini fatxo imise meelood bay fadxadu degaysaa afar meelood bay fadxadu degaysaa labada mufrad iyo labada jamcu tagsiir maxaan odhanayaa ra'aytu zaydan maxaan odhanayaa hadduu hayru munsarif yahay sida ibraahim oo kale ra'aytu ibraahiima maxaan odhanayaa jamcu tagsiir munsarif ra'aytu rijaalan maxaan odhanayaa jamcu tagsiir hayru munsarif ra'aytu masaajida afartaaba fadxaa degtay kasradu meel bay degtaayo sheega mafcuulun bihiga mar quraa la kasrini waa jamac mu'anau saalim maxaan ku nasbiyaa markaa maxaan idhaahdaa ra'aytu lbanaati baan odhan ra'aytu lbanaati albanaati waa mulxaqii jamaca mu'anau saalim waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa maxay markaa ra'aytu lbanaati markaan idhaa waa mulxaqii jamaca mu'anau saalim ma aha jamac mu'anau saalim oo saxa waayo jamac mu'anau saalim saw tabdiilu shakliga lagama ilaalin jirin dee bintun ba'du way kasrisan tahay bintun jamac mu'anasu saalim hadday tahay waxaa lo odhan lahaa bintun ba'da kasreegaa loo dayn lahaa maan tagsiir lagu samaynin oon ba'dii la fadxinin banaat baa la yidhi jamacani ma aha jamac mu'anas saalim laakiin waxa weeye mulxaq baa loo yaqaanaa lijamci lmu'anas asaalim ra'aytu lbanaati waad nasbiniyo waxaad ku nasbin maxay kasradaad ku nasbin laba mayga haysaa fatxo iyo kasro mayga haysaa alif baa la doonayaa mafcuulin bihigiiyo alif lagu nasbinayo waa goorma waa asmaa'ulkhamsaha inaan ku darno maxaan idhaahdaa markaa raaytu ra'aytu abaka haddana waxaa lagaa rabaa mafcuulun bihigii oo ya lagu nasbinayo kii afraada waa muani iyo jamc mudakaru saalim maxaad odhan ra'aytu waladayni ama ra'aytu lmu'miniina ayaad odhan wlmudmaru damiirkuna qismaani waa laba qaybood damiirku waa laba qaybood afar iyo labaatan weeyaano labiyo tobanna waa mutasil labiyo waa munfasil mutasilun waa mid mutasiloo ficilkiisa la xidhiidha wa munfasilun iyo mid munfasiloo keligii gaaru qorma mutasil iyo munfasil buu noqonayaa falmutasilu mutasilku ithnaa cashara waa labiyo toban damiir mutasilku waa imisa labiyo toban weeyi wahiya darabanii wuu i garaacay yaa ku garaacay faacilku waa damiir mustatiroo u noqonaya yacuudu ila lmafhuumi bilmaqaam ama yacuud cala lmafhuumi bilmaqaam meeshan cid laga fahmayo ayuu u noqonaya ima zayd waima calima zayd waima camrun say jumhuurtu qabaan laakiin culimmada qaar kuufiyiinta ka tirsan ayaa yidhi wuu xadfan yahay darabanii caliyun cali baa i garaacay ficilku waa daraba oo ba'da ku jooga faacilkuna waa caliyun mafcuulkuna waa ya'da darabanii ku jirta waa damir mutasilo fii maxalli nasbina darabanaa muxamedun muxamed baana garaacay naadaasaa mafcuulun bihi darabaka yuusufu yuusuf baa ku garaacay kaafka ayaa mafcuulun bihiya waa fii maxalli nasbin darabaka darabaki yuusufu inana yuusuf baa ku garaacay kaafkaa hoos dhigani waa fi maxalli nasbin darabakumaa muxamedun muxamed baa idin garaacay labadiinan kumaadaasaa fii maxalli nasbina darabakum axmedu axmed baa idin garaacay kumtaasaa fii maxalli nasbina darabakuna caliyun cali baa idin garaacay kunadaasaa fii maxalli nasbina darabahu zaydun zayd baa garaacay hadaasaa fii maxalli nasbina darabahaa zaydun zayd baa garaacay haadaasaa fii maxalli nasbina darabahumaa zaydun zayd baa garaacay humaadaasaa fii maxalli nasbina darabahum zaydun zayd baa garaacay humtaasaa fii maxalli nasbina darabahunna zaydun zayd baa garaacay hunnadaasaana fii maxalli nasbina labiyo tobankaasi waa mutasil ardayay darabanii markaan idhaa ya-da oo qura wey eeg ficilku daraba badu ku jooga mafcuulkuna waa yada oo qura yaa halkaa udhaxeeya darabanii markaan idhaa daraba ficilku halkuu ku joogaa baanku idhi daraba ficilku badu ku jooga mafcuulkuna waa kee yada daraban yado qura mafcuula hadaba nuunka daraban nuunkaa kasrisani waa ayo ficilkiina ma aha mafcuulkiina ma aha waa xaraf udhaxeeyo waxaa la yidhaha nuunulwiqaaya maxaa loo yaqaanaa nuunka nuunulwiqaaya oo waxay ka badbaadisaa ficilka ayay kasre ka badbaadisaa ya-dan yar baa tidhi marti baan aho waxaa laygu marti qaadi karaa oo keliya xarafka iga horreeya in lay hoos dhigo xarafka iga horreeyuna hala kasriya bay tidhi ficilkana dee lama kasrin jirin kolkaa waa in xaraf la soo jiitaa ficilka ka ilaaliya kasradii ay ya-du ka doonaysay darabanii nuunulwiqaaya wa darabanaa naada ayaa mafcuulun bihi oo fii maxali nasbina wa daraba kaafkaasaa hadday yaaulmutakalim tahay ama waa fii maxali jarin ama waa fii maxali nasbin bes yaaulmutakalim hadday yadu tahay af carabiga ama waa fii maxali jarin ama waa fii maxali nasbin laakiin ma noqoto yaaulmutakalimku fii maxali rafcin yada fii maxali rafcin noqoto yaa umanasat lmukhaadaba baa la yidhahdaa haddaba marka damiirka yada laga warramayo damiirka yada ah haddii ka sheekeyo lagu yidhaah waxaad odhanaysaa suurtagal wey fii maxali rafcin inuu noqdo waa markuu damiiru muanasati lmukhaadaba yahay ijlisii markaad inanta ku leedahay yadaa yaree u dambaysaa waa damiiru lmukhaadab waa fii maxalli rafcin waxa suurtagala inuu fii maxalli nasbi noqdo waa darabanii ka ku jira waxa suurtagala inuu fii maxalli jarri noqdo waa abii ka ku jira abi abkuna waa mudaaf yaduna waa mudaafun ilayhi mudaafun ilayhina fii maxalli jarrin buu ahaa yadu saddexda icraaboodba way qaadataa markaa may la socotaa haddaba hadday yaaulmutakalim tahay waa laba icraaboodoo qura yaaulmutakalimku waa fii maxalli nasbin iyo fii maxalli jarrinuun darabana naadaa ma haysa ereyga naaa naadu af carabiga saddex icraabood bay qaadataa faacilkii waan ku soo marnay oo fii maxalli rafcin way noqotaa laakiin markay naadu faacil noqonayso xarafka ka horreeye bada hadda muxuu xarakaysan yahay darabana badu badu maxay xarakaysan tahay fadxay xarakaysan tahay naadani waa kuwii la garaacay annaguuna garaacay wey inagu kuwii la garaacay baynu nahay markaa laakiin haddaad faacil ka dhigaysid bacdaa la reebaa maxaad odhan darabna annagaa garaacnay bay markaa noqona inaga naadani ciddii wax garaacday bay markaa noqonaysa waa faacil naadu mar waa fii maxalli rafcin waa markaad darabnaa tidhaahdo marna waa fii maxalli nasbin waa markaad ba'da fadxisee darabanaad tidhaahdo marna waa fii maxalli jarin waa markaad xaraf jaar ka horraysiiseed binaa tidhaahdo ama lanaa ama aad mudaaf ka horraysiiseed rabbanaa tidha rabbanaa rabbanaa haddaan idhaa waa fii maxalli jarrin waa mudaafun ilayhi rabbibaa mudaafa naaduna waa mudaafun ilayhi ereyga naai af carabiga isagoo macno qura ah saddex icraabood ayuu qaadan karaa oo maxaan odhanaynaa mar waa fii maxali rafcin marna waa fi maxali nasbin marna waa fi maxali jarin daraba kaafkana inoo yimid waxaa jira kaafku sow ma taqaanid suurtagal wey inuu fi maxali nasbi noqdo sida keenan oo kale darabaka axmedu axmed baa ku garaacay kaafku waa kii la garaacay waana fi maxali nasbin waxaa kaloo suurtagala kaafku inuu maxay noqdo fii maxali jarin inuu noqdaas laga yaabaa sida aayadda qur'aankaa ilaahay uu ku yidhi wa minka wa min nuuxin wa minka kaafkaasi wa minka ku jiraa waa maxay waa fii maxali jarin oo maxaynu ku garannay dee xaraf jaar baa ka horreeya oo mee xarafka jaar wa minka mintana ka horraysa wa minka eeg kaafku fii maxali jarin buu noqon karaa haddaba talow kaafku fii maxali rafcin ma noqdaa kaafka yari talow fii maxali rafcin miyuu noqdaa culima mas'aladaa markaa laga hadlayo ee kaafku wuxuu noqdo la doonayo in la ogaado kaafku muxuu noqdaa hadday su'aashaasi meesha timaado isagoo fii maxalli rafcina hal mas'alo oo qura ayaa luqadda oo dhan laga helay luqadda oo dhan hal mas'alo oo mas'alo labaad aan lahayn masaladaasina waa lowlaaka kelmadda lowlaaka la yidhaa oo qura kaafka ku jira ayaa fii maxalli rafcina af carabiga inta kale kaafku fii maxalli rafcin ma noqdo lowlaaka kaafka ku jira oo qura ayaa fii maxalli rafcina waayo lowlaadu waxa laysku qabtay ragga qaarkood waa masale khilaafiya xar xuruufuljar bay ku dareeno way noo iman doontaa kitaabkeennii karana iyadoo xuruufuljara baynu ku soo marnay ragga qaarna waxay leeyihiin war waa mubtada oo lowlaa anta mawjuudun unbuu halkaygii dhacay la soco haddaba kaafku saddexdii icraaboodba wuu qaatay mar waa fii maxalli nasbin marna waa fii maxalli rafcin marna waa fii maxalli jarin laakiin kaaf fii maxalli rafcina maxaynu nidhi mar qura la arkay waa waa lowlaaka markuu ku jiro oo qura ayaa la arkay kaa fii maxalli rafcina wa darabaki waxa ku garaacay axmedu axmed kaafka kasrisani waa laba uun inuu fii maxalli nasbin yahay sida halkeennan iyo inuu fii maxalli jarin yahay sida marka xaraf jaarad ka horraysiiseed minki tidhaahdo minki wa minki wa min nuuxin wa daraba kumaa kumaadan ma taqaanaa ama waa fii maxali nasbin sida markaan ficilku uu galo oo kale hadduu ficil ka waa fii maxali nasbin ama ina waa akhawaatu ay ka horrayso ama waa fii maxali jarin marka xaraf jaar iyo mudaaf labadaa mid ahaan ay ka hormaraan minkumaa haddaan idhaahdo ama kitaabakumaa haddaan idhaahdo waa fii maxali jarin wa darabakum axmedu axmed baa idin garaacay waa laba icraabood oo quray luqadda qaadataa inay fii maxali nasbin mafcuulun bihi tahay sida halkeennan kale fii maxali nasbin inay noqoto sida darabakum iyo inay fii maxalli jarin tahay marka xaraf jaar uu ka hormaro sida minkum oo kale ama mudaafba uu ka hormaro sida kitaabakum oo kale wadaraba kunna waxaa idin garaacay yuusuf ereyga kunna ihi fii maxalli nasbin wuu noqdaa sida halkeennan kale fii maxalli jarinna wuu noqdaa sida inoo iman doonta wadarabahu hadu ma taqaanaa fii maxalli nasbin iyo fii maxalli jarinuun bay noqonaysaa wadarabahaa haaduna waa fii maxalli nasbin iyo fii maxalli jarinuun rafca male wadarabahumaa darabahumaadu markay mutasil tahay sidan mutasila waa fii maxali nasbin iyo fii maxali jarin laakiin waxaa jira mid humaa la yidhaahyo ficilka aan mutasil ahayne ka madax bannaan oo iyadu fii maxali rafci noqota humaa qaa'imaani baa la yidhaha wa darabahum humtu markay mutasil tahay waa fii maxali nasbin sida halkeennan ama fii maxali jarin sida markuu mudaaf ka hormaro ama xaraf jaar ka hormaro laakiin waxaa jira mid kaleoo huna markay mutasil tahay waa laba icraabood oo quray leedahay luqadda fii maxali nasbin sida halkeennin iyo fii maxali jarin fii maxali jarinna waa markuu xaraf jaar ka hor maro ama mudaaf ka hor maro waxaa jira hunna munfasil ah oo ka madax bannaan ayaa jira damiirka mutasilkaa ah labiiyo tobankiisii baan halkaa kaga baxnay wlmunfasilu damiirka munfasilki ihi itnaa cashara waa labiyo toban damiirka munfasilkii waa labiyo toban isagu damiirka aynu munfasil odhanaynaa labiyo toban buu noqonaya labiyo toban damiir oo munfasil ah ayaa culima jira labiyo tobankaa damiir ila eega wahiya iyaaya weeyi haddaad iyaayadan aragto af carabiga weligeed fii maxalli rafcin ma noqoto fii maxalli jarrinna ma noqoto keliya waa maxay iyaayo iyo akhawaadkeed weligood waa maxay waa fii maxalli nasbin uun fii maxalli nasbin uunbaa lagu ogyahay wax kalay noqdaan ma jiro haddaba qaacidaa jirta ardayay marka la samaynayo iyaaya layskama sameeyo uun iyaaya layskama sameeyo una qaaciide ayaa jirta inoo qoran welibana kitaabkeenna dabcadda labaad bay ku qoran tahay dabcadda koobaad kuma qorna afar qaaciido ayaa jira oo marka af carabiga lagu hadlayo iyaaya loo isticmaalo hal qaaciido oo ka mida aan ku siiyo iyaaya haddaad istidhaahdo jumlo ku dar waxaad ka bilowdaa xarafka kelmadda maa ma ah, maa namber ko waa inaad maxay ku hadasho ma hadda iya ayaan doonaya inaan ku hadlo saw maaha waa inaan ma ku hadlo qodobka koobaad ma qodobka labaad waa inaan ficil ku hadlaa qodobka labaad maxaan ku hadlayaa ficil baan ku hadlayaa ee tallaabooyinka iska qoro koobaad maxaan ku hadli baan ku idhi ma labaadna maxaan ku hadli baan ku idhi ficil saddexaad waxaan ku hadlayaa faacil qodobka saddexaad maxaan ku hadlayaa saddexaad faacil baan ku hadlayaa afraad ilaa baan ku hadlaya ereyga ilaa ah ayaan qodobka afraad ku hadlaya shanaadna damiirkan hadda inoor yaala oo iyaaya ama iyaaka ah ama iyaahu ah, ah damiirkanaynu shanaadna ku hadlaynaa shantaa talaabo ayaa lagama maarmaana ah markaan samaynayo bal haddaba iyaaya aan ku hadlaya eega qodobka koowaad maxaa layga rabaa ma qodobka labaad maxaa layga rabaa ficil qodobka saddexaad maxaa layga rabaa faacil qodobka afraad maxaa layga rabaa ilaa qodobka shanaad maxaa layga rabaa damiirkii waxaan odhanayaa maa akrama almucallimu ilaa iyaaya bal haddabaadha hadalkaa maa akrama almucallimu ilaa iyaaya haddaan idhaahdo hadalkaa bal dib u baadh haddaba maa akrama almucallimu ilaa iyaaya shantii kelmadood ee qaaciidada makuu sheegay ereyga koobaad maxaa lagu hadlayaa baynu isku ogeyn maabaynu isku ogeyn ereyga labaad maa ma ku jirtaa markaa maa akrama almucallimu ilaa iyaaya ereyga labaad maxaa lagu hadlayaa baan isku ogeyn ficilo akrama ficil ma tahay kii labaadna ma tahay ereyga saddexaad maxaynu isku ogeyn faacil almucallimu ma yahay kii saddexaadna ma yahay ereyga afraad maxaynu iska ogeyn maa akrama almucallimu ilaa ilaa maya kii afraad ugu dambaynka shanaadna waa iyaaya haddaba iyaayadaa uun bedelo oo labiyo tobanka inta kuu soo hadhay koob iyo tobanka kale kolba mid ku bedelo iyaaka maxaad odhan markaad haddaba aad mafcuul ka dhigayso iyaaka bal mafcuul ka dhig maa akrama almucallimu ilaa iyaaka eeg afar dariiq baa culima loo isticmaalaa afarta dariiqna kitaabkeenna kale ayay ku qoran yihiin dabcadda labaad weeye dabcadda koobaad inayna ku qornayn baa laga yaabaa bal waxaynu eegi doonaa culimo hadda ila soco wlmunfasilu damiirka munfasilki ihi itnaa cashara waa labiyo toban labiyo baa culima jira wlmunfasilu damiirka munfasilki ihi itnaa cashara waa labiyo toban wahiya labiyo tobanku waa iyaaya aniga weeye todoba siyood baa kelmaddaa loogu dhawaaqaa luqada iyaya marka dhawaaqeega la doonayo todoba siyood laakiin hadda sidan mashhuurka inuu inagu qaadaniye kutubta kalen dhawaaqyada kale ku arki doona wahiya iyaya waa aniga aniga weeyaano ama nin ahaw ama gabadh ahaw iyaaya wa iyaanaa waa anaga iyaanaa waa anaga ereygan iyaanaa waa anaga oo ama ama ahaada rag badan ama dumar badan ahaada ama qof naftiisa weynaynayaba ahaw wa iyaaka adiga wa iyaaki inanay adiga wa iyaakumaa labadiinnan laba raga laba dumar isku jir waxay dooni ha noqdaan wa iyaakum waragow idinka wa iyaakunna dumarow idinka wa iyaahu ninkii maqnaa wa iyaaha gabadhii maqnayd wa iyaahumaa labadii maqnaa wa iyaahum raggii badnaayee maqnaa wa iyaahunna dumarkii faraha badnaayee maqnaa halkaa culima waxaynu kaga baxnay mafcuulin bihigii tallaabooyinkii shanta ahaa maxaa inoo qabsoomay ilan shan qodob buu cashirka mixwarkiisu ahaayee qodobka koobaad tacriif buu ahaaye ma tacriifinay qodobka labaadna aqsaam bay ahaayeene qaybo ma qaybinay qodobka saddexaad tusaalaan isku ogeyne ma soo tusaalaynay waynu tusaalaynay ha waxa ii dhiman axkaamta iyo caamilka mafcuulun bihiga axkaamtiisa waxa ka mida inuu mafcuulun bihigu mansuub yahay mafcuulun bihigu waa maxay waa mansuub mansuubkaasi wuxuu isla keensanayaa saddex qodob ama mansuubun lafdan ha ahaado ama mansuubun taqdiiran ha ahaado ama fii maxali nasbin ha noqdo saddexdaasu mafcuulun bihibu isla keensanaya xukunka nasbadaihi saddexdaasa isla keensani mansuubun lafdan waxa weeye magacaygan oo kale markaan mafcuul ka dhigo een idhaahdo ra'aytu zaydan zaydantaasi waa mansuubun lafdan haddaan doonayo mansuubun taqdiiran inaan keeno waa magaca alifka ku dhammaada markaan mafcuul ka dhigayo ra'aytu muusa muusa haddaan mafcuul ka dhigayo waa mansuubun taqdiiran marka aan doonayo fii maxalli nasbinka ana waa damiiradii oo dhan afar iyo labaatankii damiir iyo ismigii mubhamka ahaabaa fii maxalli nasbinku ah xukunka koobaad waa maxay mafcuulun bihigu baynu nidhi waa mansuub weeyi xukunka labaad ee mafcuulun bihigu culima uu qaadanayo xagga makaanka hadii la eego iyo booska halkuu dego hadii la eego makaanka uu degayo mafcuulun bihigu saddex meelood ayuu dhici karaa hadalka isagaa ugu horayn kara hadalkaba yaa ugu horayn kara darabtu zaydan maxaad haddaa doonto odhan kartaa mafcuulkaba hadalka ka bilowda isagoo mansuuba zaydan darabtu baad odhan kartaa zaydan darabtu macno waxa ku jira balaaqada lagaga warramo laakiin zaydan darabtu baad odhan macno balaaqada lagu sharxaana ku jira zaydan darabtu hadalkiiba isagaan ka bilaabay ilaahay qur'aanka wuxuu ku yidhi fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun yaa laga bilaabay markaa fariiqan kan wax laga bilaabayaa mubtada lama yidhaah mubtadaha laba macno leh mubtade luqawiya iyo mubtade nax istilaaxiya mubtadihii istilaaxiga ahaa maaha mafcuulki isagaad ka bilowday hadaba bilaabidan mafcuulka aan ka bilownay hadalku laba xukun buu yeelanaya mar waa waajib in mafcuulka hadalka laga bilaabaa waa hadii uu noqdo damiirkan munfasilka een hadda maraynay ma haysaa damiirkan munfasilka ah een hadda maraynay ma haysaa muxuu ahaa damiirka munfasilkan hadda aynu maraynay adamiir almunfasil haddaynu marayne muxuu ahaa iyaaya iyo iyaaka iyo wax lamidkaa buu ahaa soo maa damiir almunfasil waxaa jira shanta dariiqeen kuu sheegaya ama afarta dariiqeen kuu sheegayey mid shan qodob baa lala imanaya waanigii kuu tusaaleeyey midna iyagaa laga bilaabaya hadalka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu mafcuulkii baan hadalka ka bilownay waana waajib bilaabidaasi mafcuulku xagga hore waajib buu u marayaa marna jaais buu u maraya sida fariiqan kadabuu wa fariiqan yaqtuluun bilaabidda mafcuulku waa noocaa mafcuulku hadduu doono wuxuu dhacaa ficilka iyo faacilka berhtankoogu dhacaa halku dhacaa baynun ficilka iyo faacilka berhtankoogu dhacaa ficilka iyo faacilka dhexdooda markaad tidhaa daraba muxamedun caliyan caligaasi muxuu dhici karaa halkee bartanka keen caliga bartanka keen maxaan odhan daraba caliyan muxamedun ar maxaan odhanayaa daraba caliyan muxamadun yaa wax garaacaya oo faacila muxamedka yaana mafcuula oo la garaacaya caliga daraba caliyan cali waxa garaacay cali waa kii la garaacayey daraba caliyan cali waxa garaacay muxamedun muxamed muxamedkana wax garaacaya haddaba mafcuulku hadduu bartanka yimaado ficilka iyo faacilka bartankooga hadduu yimaado laba xukun buu isna noqonaya inuu jaais iska yahay iska bannaan yahay uun sida tusaaleheennan daraba caliyan muxamedun jaais weeye xagga horuu mari karaa barhtankuu geli kara xagga u dambaysuu geli kara oo caliyan daraba muxamedun waad odhan kartaa daraba muxamedun caliyanna waad odhan kartaa daraba caliyan muxamedunna waad odhan kartaa waa iska jaa'is iyo inay waajib noqoto mafcuulku inuu bartankan galo waajib inay noqoto mafcuulku inuu bartankan galo maxaynu odhanaynaa mafcuul bartanka gelayo waajiba aayadda qur'aanka ah waid ibtalaa rabbuhu eeg yaa mafcuula aayaddaa qur'aanka ah. horta ficilku waa ibtala waa imtixaan ibtala imtixaanka ayaa qaadaya rabbuhu baa qaadaya rabbi baa faacilo oo imtixaanka qaadaya yaa la imtixaanaya waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu yaa la imtixaankan yaa arday laga qaadaya ibraahim ibraahim haddaba halkugu dhacay bartankiibuu dhacay oo ficilkii ibtalaana wuu ka horeeya faacilkii imtixaanka qaadayayna rabbuhu weeyaan oo uu ka dambeeya haddaba mafcuulkaasi waajib buu bartanka ayuu faacilka uga soo taqadumaya faacilka inuu ka soo taqadumaa waa waajib waayo faacilkiibaa damiir wata damiirkaasina wuxuu u noqonayaa mafcuulka af carabigana waxaa la yidhaha laa yuujad fi lugati alcarabiya damiirun yacuud ilaa mutaahirin lafdan wa rutba ilaa fi sitti masaa'ila ama fi sabci masaa'ila toddoba mas'alo mooyaane damiirku wax soo socda uma noqdo walaysat minhaa mafcuulku hadduu doono xagga u dambaysu dhacaa kitaabkeenna kale lix iyo toban jeer baynu ku aragnay oo waajib mafcuulku uu xagga dambe u marayo iska soo akri haddaad doonto lix iyo tobanka jeeree mafcuulku uu waajib xagga dambe u marayo waxaa ka mid a haddii faacilka iyo mafcuulku midna ay xaraka ka muuqan weydo muuse iyo ciise hadday isgaraacaan ka waran muusa muxuu ku dhammaaday muusa alif xaraka kama muuqanaysa hadduu faaciliyo hadduu mafcuul yahayba ciisana muxuu ku dhamaaday ciisa alif isna xaraka kama muuqanayso haddaba muuse iyo ciise hadday isgaraacaan keebaha faacile keebahaasee mafcuula ila faacilka iyo mafcuulka godaalka iyo kordhigaa lagu kala geranaye waxa waajiba markaasoo kale inuu mafcuulku xagga dambe maro faacilkuna xagga hore soo maro lix iyo toban mas'alaynu ku marnay kitaabkeenna kale daraba muusa ciisa yaa wax garaacay baad odhan haddaba daraba muusa ciisa yaa wax garaacay bal u fiirso yaa wax garaacay muusa wax garaacay yuuna garaacay ciisu garaacay daraba muusa ciisa markaan idha muusa wax garaacaya ciisana garaacay haddii qariino la helo waxba waajibkii waa laga baxaya ardacati suqra alkubra haddaan idha laba hablood baa isisiiyey naaska ama isnuujiyey waa mid yar iyo mid weyn qariinadu ma la garanaya tafaacilka ee naaska wax siinaysa ardacat waxaa nuujisay asuqra alkubra ma ta yar baa ta weyn naa siinaysa mise ta weyn baa ta yar siinaysa caqligaa kuu sheegaya qariina halkaa taalla kolkaa taasi mushkilad male leh iyagoo xarakadii ayna muuqanin dhibaato ma waa laga baxayaa halkaa culima waxaan kaga baxnay eeg axkaamta mafcuulun bihiga ayaan halkaa kaga baxnay waana qodobka afraad ugu dambayn axkaamta maxaynu maxaynu eh, qodobadii aynu nidhi cashirkuu ka hadli doonaa maay maxaa inoo dhiman qodobadii maxaa inoo dhiman caamilka mafcuulun bihiga ayay dhiman yaa ii dhiman caamilka mafcuulun bihiga ayaa ii dhiman oo qodobka shanaada soo saa ma aha tacriifkii waynu sheegnay aqsaamtii waynu sheegnay oo ilaa afar boqol iyo dhowr iyo labaatan baynu ka dhignay amsiladii waynu sheegnay axkaamtiina haddaynu sheegnay caamilkaiyo qurayo dhiman caamilka mafcuulun bihiga inaad og tihiin mooye markii aynu qaybaha sheegaynay ayaan si dimniya idinku taabtay sagaal caamil ayaa jira oo mafcuulun bihiga qaadanaya sagaal qodob oo mid kastiba sidiisa mafcuulun bihi kaaga baahan baa jira ficil maadi wuu qaadan laakiin shardi baa ku xidhan waa ficilka qaybta mutacadiga ah ficiloo dhan hamoodinaynu mafcuul qaad jelasa hadda jalase iyo kharaje iyo mafcuul ma qaadanayaan ficilada waxaa loo qaybiyaa ficil laazima iyo ficil mucadaah ficil mafcuul qaata iyo kuwaan mafcuul qaadanin ficil gudbaa iyo mid magudbaa baa loo qaybiyaa haddaba qaacidada halkaa insha allah markan aynu eegi doonaaye ficilada mafcuulka u baahda waxaa la yidhaha qaacidadooda jidhka xubin ka mida kuwa ka dhaca weeye maxaan ku idhi ficilka mafcuulka qaata waa sidee qaacidadiisu ficil mafcuul qaata waa ka caynkeeya baan war waa xubin jidhka ka mida kaka dhaca eegidu halkay ka dhacdaa isha unidu halkay ka dhacdaa afka garaacidu halkay ka dhacdaa gacanta haddii laakiin ficilku jidhkao dhan uu ka dhacayo mafcuul ma qaato bixiddu halkay ka dhacdaa markaad meel ka baxaysid war horta bixiddu halkay ka dhacdaa adoo halkan iska fadhiya madaxaaga yar uma dirtaa ya suurtagal may tahy madaxaagu inuu baxo waa maya saw jidhkao dhani ma baxayo waxaad ogaataa hadaba kharaja mafcuul ma qaadato fadhiisigu halkuu ka dhacaa ma xubin jidhkaa mise jidhkao dhan yaa fadhiista jidhkao dhan dee mafcuul ma qaadan karo seexadka ka waran halkuu seexadka yaa sameeya jidhkao dhan dee mafcuul ma qaadan lugaynta ka waran lugaynta dee mafcuul ma qaadanayso adigu waxaad u fiirsataa waxaan xasuustaa macallimiin ingiriiska dhigta ayaa maalin qaaciidadan anigoo sharxaya ayay ii yimaadeen markii aan cashirkii ka baxay waxay igu yidhahdeen luqadda intaasaanu dhigi jirnay ingiriisiga oo weli transitifka iyo waxaan doonayaa kuwa e, la yidhaahdo waa gudbe iyo ma gudbe transitive intransitiveka maantaanu fahnay bay igu yidhahdeen ingiriisiga feebabkiisa eeg u fiirso feebka ama ha ahaada ama ha ahaada ingiriisi qaacidada sheekh soomaaliya leh hamoodin inay qaacido wadaad carabi uu qoray inay tahay hamoodin waxaanu u fiirsanay ficilada luqa alcarabiya oo dhan baanu baadhnay markii dambena luqooyinka kale oo dhan baanu dadka yaqaano weydiinay waxaana loo sheegay qaacidadu inay sidaa sax ku tahay carabiga annaga oga waa ku sax haddii ficilku jidhkaa oo dhan ka dhaco mafcuul ma qaato hadduu jidhka xubin kamida ka dhacana mafcuul wuu qaataa u fiirsa haddaba axkaamtii mafcuulunbihigu bartaa ayay inoogu dhammaadeen ashirkeenii maanta insha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala alaa waaclam su'aal haddaynu hayno